enbaabi fi soomi soom la hariiriya wahuwa wisaal maylere an yasuuma huwa shaksi ini sooma yawmayni lama maalan ini soomwa aw aksara ama lama maalan walku badan ini soomwa walaa yaakul huwa shaksiga ngaagne walaa yashrabu dhagna baynahuma bayna alyawmayni lama maalon dhadiyon walang naagne walnan dagna baa u tacriimi wisaali hariiriyo fi soomi soom la hariiriya waxaaragnimadeedi enbaabey wahuwa wisaal haririyo may leday oo gofkan keekadong ini sihan soomanay o kabshay walban saarne biyin waraabne walan dhangne hadina baro soongle horong haririyo taasa wisaal leday xaaram ay wal diidiya lilay may iraabod walay laama walla dhama walay haadaam baabu tacriim lwisaali haririyo xaaramnimadeedien baabay fi soomi soon haririyo wahuwa wisaal may leday an yasuuma huwa shaksin isoomo yawmayni lama maalan ini soomwa o aktara ama lama yaalan yani yawma akdara min yawmayn lama maalan walku badan inisa soomwa oo walaa yaakulu ngaaman huwa shaksigii sugaay ngaaman walaa yashrab huwa shaksigii wala dhamaana baynahuma bayna alyawmayni lamadaas maalin dhahdiyo walna ngaaman walna dhamaan taas xaaragnimadi ayeen baabay an abi hurairata waacaishata radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam naha huwa nabag reebi an lwisaali hariiriy iyo reebi soon la reebi mutafaqun caleyh وan ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibni cumar may ka golay naha rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasul shay reebi can lwisaali hariiriyo iyo reebi oo soonka la hariiriyo si geeka lang soomayi okadana walba lang afarsane walba lang hiraadsane horlay lang yani bara lang soom oo bi sharaabi maakul walba lang saaban qaalo asaxaabta meeren inaka adib ya rasuul allahi o tuwaasilo anta adib hariiriyaas adib geeka sian soomanta oka adoo walba afkaan saarne walban dhange hadana soomasesade قال النبي naumay gola ini ana lasu mahane milakum ising oo kal ma an may wali ini an udcamu walay guudiya wauska walay waraabiya متفق عليه alayh wahada البخاري lbukaariy yani nahaa rasuul lahi صلى الله عليه وسلم عن an lwisaali hariiriya soomkil hariiriya reebi qaalu asaabti meren inaka adiib ya rasuul allahi o tuwaasilu anta adiib hariiriyasasade qala nabiy naumay gola ini ana lasu mahane milakum ising oo kal ma an may wali ini an udcamu anan walay guudiya wauska anan walay waraabiya wa macmul yani majaaz ahaan yani maylisiye quwatu man akala quwata man akala wa shariba lan wal aamay wal dhami awoodeediya lisiye an yani saas wa xaqiigo lakahumbaarona yani waa kay saas wa isku dhii korta liley ahe oo xaqiiqo xaqiigo baaro oo waraabinta naftiyaba oo la waraabiyo rasuulka yani ngurulsion xaqiiq ahaan baaro nagadaas hadi kalena may bo awood oo lan wal aamay wal dhami awoodiya lisiye an oo ma hidin wa ini an lasumaana milakum ising oo kelmahana may wel ini an udcamu anaan waliguudiye waska wali waraabiye xaqiiga ahaana lin waraabiye linguudiye mismajeeza langlijeeda eh? huwata man akala waadcama lang wal aamay washariba dhami awoodeediya lisiye waay huwata man akal washarib lang wal aamay wal dhami awoodiya lisiye saas ahaan lijeed mutafaqun caleyh wa hada lafd lbukaari baabu tacriimi ljuluusi fadheedo xaarangnimadeedi enbaabey calaa qabrin gabro korshiilka fadheedaw xaarangnimadeedi enbaabey wa an abi hurairata radi lahu taala anhu gaala abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul jay may ka golay laan yajlisa axadukum kookin fadheedo calaa jamratin dhoholgolool korshe ka fadheed fatuxriga hiya jamridii gubto iyaabahu dharshay gubto fataklusa hiya jamridii deerto ilaa jildihi jildil axadi axadkaas magaartay deertiye khayrun un khayr badan law lilaxadi axadkin khayr badan min an yajlisa min juluusi fadheedow jayn ku khayr badan alaa gabrin gabro korshay ka fadheedo lahay rawaama yuley adidkana muslim muslim ya weri an abi hurayrata kolkan xaaram waay may weley dohol oo golool golol cadaab o cadaab lakafadheed cadaabu cadaabka takin rong hadi liley gabra korshay kafadheed tokin kuron liley gabragaas ka fadheedo shayna may lakishibay cadaabkas cadaabkaas weliba cadaabkaas bakin rong ale inti gabra kafadheed fad ini xaaramatatusiasres laa yajlisa axadukum axadkin ini fadheedo calaa jamratin jamro korshee dohol golool doholgolool korshe ka fadheed calaa jamratin doholgolool korshe ka fa tuxriga hiya jamridideed gubto hiyaabahu hiyaabal axadi axadki dharyaalshay gubto wali dhareenka jari fataklusa hiya jamridi hadeerto ilaa jildihi jildil axadi axadka maqaalsi hadeertiya khayrun khayr badan lah lilaxadi aadkin in khayr badan min an yajlisa min juluusihi juluusi laxad axadka fadheedo shayn khayr badan alaa qabrin gabra korshay ka fadheed lahay kawaamay wure waxdeedka muslimun xaaram waayo kolkan lan gabre gabra muslim ee korshay laka fadheed xaaram waaya lilay macna ofkan onti marki noolay xurmadi lahay yalay xurmadiis qabrigaasoy laftis la jibiyo iyo yani xadiis kalen may hay qabri laftis la jibiyo may lamid ata langno laftis la jibiyo oo kal dambishe kolkan saaso xurmad yalay qabrigaas rawaa ma yuri wadeedka muslimon muslim ya wuri baab nahyi hada kan baab nahyi reebo yeen baabey can tajsiis lquburi gabriyaalka nuuriyayawsho lasku reeb walbinaayi wa an lbinaayi dhisla kureeb aleyha ala lquburi quburta korshala dhisaw lasku reeb yenbaabey wa baabunahyi reebow yenbaabey can tajsiis lquburi gabriyaalo nuuriyaaywkeeda lasku reeb gabro korshay la cadeeyo la nuuriyaayo la dhisaw iwalbinaayi baabunahyi reebow yenbaabey can ilbinaayi dhisaw lasku reeb aleyha cala lquburi gabriyaalo korsho la dhisaw lasku reeb yenbaabey an jaabirin radi allahu taala anhu gaala jaabir may ka koray nahaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay reebi an yujasas algabro qabri ini la nuuriyaayo reebi wa qabri nuur la nuuriyaayo la caddeeyo reebi rasuulka sala allahu alayhi wasalam qabri may la faday sidii aradii oo nakuduugile iskulaat bes araka langadarna lang nuuriyaayna lan bes waayo rasuulka reebi sala allahu alayh wanaha nabiyuna wa rasuulullahi reebi ayo ayucada ini la fadheedo reebi aleyhi alalqabri gabro korshay lakafadheedona reebi waayubna ini la dhiso reebi aleyhi alalqabri gabro korshay la dhisoona reebi rasuulka sala allahu alayhi wasalam kolka intaasoy oo dhanbo dham gabrigi malang ogola liley ini lanooriyaayo numala ortikugiyo goonahanan bi lanooriyaayo numala gol korshay lakafadheedo numala gol dhisnadiso numala gola lilay rawaa muslimon reebi rasuulka sadidasba rawaa muslimo muslim iya waadeedkana wariyay baabu taklidi tacriimi ibaaqi lcabdi odoon dhuumashadiisa xaarangnimadeeda adkeeyawsha embaabay min sayidi sayidilcabdi odoonka siisay kudhuumadaw xaarangnimadeed baabu taklidi tacriimi ibaaqi lcabdi odoon dhuumashadiis xaarangnimadeeda adkeeyawsha iyo embaabey ay kudhuumade min sayidi sayid lcabd odoonkasishesheen kudhuumada baabu tacriimi baabgaah an jarir bni cabdillaahi lbujali radi allahu taala anhu qaala jarir may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay ayuma cabdin odoon kasto abaqahuwa odoon kas dhuumudo fagad bariat zimatu diintiya kuberi nagatay minhu miman mankashay kuberi nagati waayo amaanadiya kuberi nagati riwaayo kaleena idaa abaga lcabdi odon hadi dhuumudo lam tugbal lahu lilcabdi odon malaagbala salaatun salaad malan akbala muslima wuriye riwaayo kaleen fakad kafara waaba kufriba qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may kagolay ayuma cabdin odoon kasto abaga huwa cabdiga dhoomudo odoonka yani maybuaha waktigii hore jari jartay yani waktun yani dadka majahiliya jari jartay odoonka islaamka oob koin odoonnimadii sugilay mana laakin si tartiib e nhoroy odoonki tartiib eh may bua jahiliya rasuulka may koy sala allahu alayhi wasalam igo kumaankun la odoomay odoomaysidaw qabiil kasta jahiliya waktigi oo islaamka intian degna yani qabiil kastao qabiilka kahoog badanya kaduule weerara ka dhaade maalsha i hantidisi awlaadi bilaantiha kafaale bilaanti adoomo akawaldhale ah adoomiyaalki walgadgade saasa weelijare kolku rasuulka may koy sala allahu alayhi wasalam igo kumaankun adoomon ayin oo kolkun hadii islaamki hooba koy adoomnimo majartal ero lahay yani may koy fad bulshadii dhahdiya kumaankun oo meelkaagaden lahay baha isku baha walba adoomon hadii laero fadli dhibaato kakoy fasi gulsidi dhatiya dabaka dhah bahaayo meelkaaga lahayne kumankueye naqdalahay gulsi dhatiya dhah gal fadi laakin islaamki hooba koy si tartiib e yan huroy mana odoonnimadi si tartiib en kutakhalusi lang ala lanki dembigaasay samay odoonka horooyoy lanki sada weelo sada weelo odoonka horooyoy silang lahay yani lanki odoon hurooy isudhonga naarakakuhurooye si tartiib tartiib silang lahay le odoomyaalki donkeed lahurooy mana taasu red yani waa ki masalan akirzamaan madownimadaas anagaba doontkadaalary qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay hada ma jirto laakin anagaba doonta lisheeg ayuma cabdin odoon kasto abaga dhuumudo huwa cabdigu siya dhuumud ey firaarulcabdi odoonka roorowshay min sayidialamajeed fagad barias may beri nagatay minu min alcabdi odoonkas sisay kuroori minu min asayidi ayumaa cabdin abaga dhuumudo sisay kudhuumuded laankisuskuba fagad bariat zimatu adimatu maylanlijeeda leray alcahdu balan wlamaanu amanadiya kubir nagati fakad bariat zimatu amanadiya kubir nagati minhu min alcabdi ama fakad bariat zimatu balankiya bir nagaday minhu min acabdi odoonki shay kubir nagadi way balankiya kubir nagadi balanki oo islaamka lagali siidka oonay sifayla siidka la dhaganti hay kubir nagadi lang kusuge yani amanadi islamka kubir nagadi ahdiga islamka balanka islamka kubay wa rawa mslim o mslim iya waagi kuriye anhu an jaririn lay an nabiy sala الlahu alyhi wasalam qala nabiy law may kagola ida abaka alcabd odong asi duumudo lam tukbal malag balaw lah lilcabdi odonki lahantis malang agbalaw salaatun salaad malang agbalaw ida abaka alcabd odong asi dumo lam tukbal salaatun salaad malag balaw lah lilcabdi a rawa ma yuri adidka mslim wari wari wafi riwaayatin fakad kafara huwa cabdigi kufri wa baabu taxrimi shafaacati shafaacadii xaarangnimadeedi ambaabay fi lxuduudi xuduud fiishe lishafaaca xaarangnimadeedi ambaabey baabu tacriimi shafaacati shafaacadii xaarangnimadeedi ambaabey akhyaarnimo xaarangnimadii fi lxuduudi xuduud dati akhyaarla nagadaw hadan lankan halku afiyo ad akhyaarnimo eraasa xaarangnimadii qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay azaniyatu tano zani layta eh iwa zani kano zani lowka e fajlidu jeelada kula waaxidin waaxid kasta minhuma min azaniyati wazani kumida jeelada miata jaldatin bool jeelad jeelada walaa taakud ay gobnay kumisin bihima bi yani bijaldihimaa lamadaas jeeladsho aysan gobnay kaafatun naxariis turud aysan gobnay fi diin illahi ilahay diinsha dhaadis naxariis aysan gobnay in kuntum hadi atin tuuminuuna kuunu maayo bilahi ilahay rumaysan walyawm alaakhir rumaysan hadi atin raafa aysan gobnay wa qaala lahu tacaala ilahay may ka golay azaniyatu zanilayti wazani kano zanilowke azaniyatu zanidi wazani yani may buaha marki oo sarigad rudoog tuugnimad markilkusheekoyahay wasaarigu wasaariga tumay lahamarisi migla lahamarisi sarigad badana migla ka dheer wazaniyatu aidun markili roogan zanide tanga lamarisi mana azaniyatu zani iwa zani kano zanilow ke fajlidu jeelada kula waaxidin waaxid kasta jeelada minhuma min azaniyati wazani kumida jeelada miata jaldatin boqol jelad jeelada wa hadi guurang marno mana boqol jelada la dhufte markaas hadi omayba boqol jelado walaa taakuday gobnay kumisinaysan gobnay bihima birajin bihima bijaldihima lamadaas jeeladkood aysan gobnay rafatun naxariis dadkana intan boqol jeelad latumo kore la garaaco kore naxariisaysan gobnay weelawar ilaah fi diin illahi ilahay diinsha dahdiis naxariisaysin gobnay in kuntum hadii atin tuuminuun aku rumaayo bilahi ilahay rumaysan hadii atin walyawmi yoom rumaysin yoomki alaakhiri demb rumaysan hadii atin waan aishata radi allahu tacaala canha ana gureyshan gureish ya ahama may murugeliyay hum guray shaanulmar'ati bilaamayto shaanishae murugeli mar'adaasoo almaksumiyati reer ban reer banu makzum lang nisbay qabiilat abijaal wa qabiiladi quraysh nisra badnayti wa lantaasa yani shaaniya murugeli wa ahama ana qurayshan quraysh ahama may murugeliyay hum quraysh shaanulmar'ati bilaamayto shaanishae mar'adaaso almaksumiyati reer maksumi lang nisbay alati mar'adaasoo saragat walhadi ya murugeliyo jabaltin yani waa kay gabartan oo laandheerku dhalasay saase horeer quraysh dadka insar badanaayeen e say garantiya langooye sa ereg mana markaasa akhyaarnimo rasuulka dirayo faqaaluu may sareena quraysidatiyo man an yukalimu huwa manka lahadle fiha fi shaniha gabartan tan shanishe rasuulallahi ay lahadle sala allahu alayhi wasalam sare ay rasuulka ninkaseede gabartan hal dhaafo eraw fagaalu hadan meereeniyo basiole quraysi waman ay yajtari huwa manka dhiiride alayhi ala rasuli rasul korshay lanka kadhiirida ay ilaa usamat bnu zaydin maahin usamat bnu zayd ma lankanahasa kadhiirida n ndiri korno akhyaarnimo ndiri korno male kurikasala ndirayo kuriskasa rasulka jeeliya xibu rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay maxbuubtayne ay xabibu rasuulilahi ilahay rasulshay xabiibtayne kaasma lagalmajar waman yajtari ay dhiiride aleyhi ala rasul ay kadhiiride ilaa usamat bnu zaydin usamat bnu zayd maahin xibu rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam maxbubu rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul sheekidisa jeelin eh kaaslay kadiri lankala kadirida malew fakalama usamat usaamilnse usama ninkasaw rasuulka ninsaw gabirsan tan e wala haday waana galantiya malgooyi kormay walisadolandheere ku dhalati taas nindhaw mana fakalama usamat usama lahadlay arasula rasuulka lahadli sala lahu alayhi wasalam rasul alaw gabirtaasoy halos kuafiyo galantiya ilagoynay faqala rasuul llahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul may ka golay atashfacu anta shafaaci balabase fi xaddin xadkishay shafaaca balabase xadkaas min xuduud illahi tacaala ilahay cuduud isku mid eh yani atashfacu antaada shafaac balabase fi xaddin xadkishay shafaaca balabase hadal afiyo eraase akhyaarnimadaase xadkaas oo min xuduud illahi tacaala ilahay xuduudisku mid eho ilaahay xuduudisa hal reeboy eraase taasa akhyaarnimo balabase umaqaama nabiy nabo gomi faktadaba nabiy nabo kod akri uma qaala nabiy naumay kagole inama inkalmaane ahlaka may hilaagay aladina kuwii istaqaruu qablakum hortin sugnaadeen may hilaagey anahum yob bukaanu hado jaren idaa saraka hadii hado fihim daadiyo shariifu lan sharaf lehad sarakuu kutaba jaren u shariifka idaa saraka hadii hado fihim daadiyo daciifu lan tabur dorono daciif eho yani hadii walhadoona agaamu ogu jaren caleyh ala daciifi alxadda ogu jaren waaymullahi ilahay barakadiisa gasami dhaartay haatey low ana fatimata binta muhamadin sala allahu alayhi wasalam faadimo arita e hataa saragad hado cala sabiili lfarli waa kagader laalla hadi dhiido don hata lagabactu gooye yadaha lanlacfiya ma jarto a yadiy yadaha yada faadima gooye wa mutafaqun caleyh adeskana mutafaq wa kolka may la diidahay akhyaarnimadaas qaala nabiyu qaala rasuulu llahi sala lahu alay slam er atashbacu akhyaara nagdaasa anta usaamo akhyaara nagdaasa fi xaddin fii manci xaddin xad reebowsha akhyaarnima nagdaase xadkaasoo min xuduud illahi taala ilahay xuduudis kumide yaabua uma qaama nabiy nabo qumi rasuulka saabtislanka kumid hadi walka arag dadka dhan wala hadlaay uma qaama nabiy nabo qumi faktataba nabiy nabo khudbaki fakuma qaala nabiy nabo may ka gore inama inkalmaana ahlaka aladina ani may hilaagay gablakum istakaro gablakum hortin sugnaaden may hilaagay anahum ana aladina ladinkasoy kanuu ladinkin ihaade idaa saraga hadii hado fihim fi ladina ladinkas lahadi adi asharifu lansharaf le walhado lansharaf leho gabiil shay o tir badano saase walhado yani taraku kutaba jaren huwa shariifa lankaa sharafta le kutabaayen hadmalka ogu kor lankan yeeraayen dadka shar saari jaren cadaalad la-aan wa idaa saraga haddii hadoo fihim daadiyo laciifu lang laciife waladoon aqaamu ogayen aleyh alalaciifi alxadda ogayen wa aimullahi ilahay barakadiis iyaga samii dhaartay haatey low ana faatimata faadima binta muhamadin nabiyllahi muhamed gabartis ata saragad hadua lagadactu gooye yadaha galantiya gooye rasul malacafyaw lanla afyaw malew hadda hada akhyaarnamo malagnagdaw kalku may hadatay taxriimu shafaaca fi lxudud wa xuduudda akhyaarnagnagada ini xaaramayso mana akhyaarnimo lankaasal isku dhaafay langara korna hadoobes walogiyala hadaasay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wafi riwaayatin fatalawana waju rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam fatagayara waju rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulka wejise doorsoomi faqaala nabiyu nao may kagolay atashfacu akhyaarnagdaase fi xaddin xadbishe akhyaarnagnagdaase xadkaaso min xuduud ilahay odod iskumide qaala usaamato usaama may kagolay istakfir li ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo anahe dembi galay markaasay dhaafatay indalaf qaala may kagolay uma amara nabiy nabag amri bitilka almar'ati bilaamaysi taasayti amri faqudicat yaduha yad lmar'ati yanagooy wa wafi riwaayatin fatalawana wajhu rasuuli ilahi fatagayara wajhu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsa wajishe doorsoomi faqaala nabiy naumay kagolay atashfacu antaada khiyaar nagadaasa fi xaddin fi manci xaddin xad reebow shay akhyaarnagadaas haddin hal dhaafo eraas hadkaaso min cuduudillahi taala ilahay cuduudis mid e waabiyaabwa qaala usamat usama markisaas rasuulka nag naga arag mere isdafsir anta dhaafatin indalab antaada ya rasuulallahi o li laha laantay dhaafatin indalab markaasay dembi galay ha xad ilahay hooban akhyaarnagadi bes ahan kolka nagadaayo dhaafatinla indalab in ilahay dembigay dhaaf qaala nabi qaala qaala usamatu usama may xadiiska lankuriya qaala raawi ayu yani aishama qala raawi lay de qala raawi raawigi may kagoolay uma amara nabiy raawi manaa lilay hadi waan aishalelai qala raawi may kagolay uma amara nabiy nabag amri bitilka almar'ati biqatci tilka almar'ati maradi hede gooyowsha galantiya la gooyo amari fakudiac biyadiha yadulmar'ati ureed maradi galantiya la gooyo o galant wala galantiya la gooyo lilay mana si muslimiinta maalsho limbedbaadi galanti wala langooyo maybua kofku muslimka ay yani qiimi lay sharaf aley laakin hadii su sharaf sitisi soondilankatargal itilaabsado markaas sharaf beere lilay mana qofka muslimka lang muslim hadii su dilo wal dileen hor langna qiimi lahay boqol neefak diidi sahayti hadii galan gooyon galanti diidi konton halaada hayti laakin hoobu galanti meelilankatar galime meel ilahay kureebiy suubido macsii samay macsidi galanti edahayti bedelsamay nagdaase nisfus yani waa kay ah, yani waa kay rubuc dinaar rubuc dinaar langooyo galanti langooyo gofka langooyo liley horaano amton yani halaadiya qiimadi ahayd qiima beelas rubcu dinaar walaawayaro dinaarku afar meel ulunweeli meelootis wal qiimadi hadii hadda galantiya walgooye may welay yani hadii dhaaftay gudubti daraadiya oo ilahay walxaaramkueliya silaabta wala saasan weelawname muslimiinta maalsha lakadhoore muslimiinta naftiyo lakadhoore sixiyaat lkuli balere yani waxyaalo oo muslimiinta lakadhoora jiran sida nasabka laka ilaaliya xuduudan kulisho saasa lanjido so nasabka laka ilaaliye sida zinada oo kalena sabka lakadhoorahay tan yani maalka sarigada yan hadiya may lakadhoorahay maalka lakadhoore lanka muslimka ana dilowka yani ad xadulqatl yan may lakadhoore lanka muslimka digsha lakadhoore taasu badanyin yani waa kay masalan kamradan yan yani yaan yan xadulkamr yan may lakadhoore aglaga lakadhoore taasu reed istakfirli yani waa kay taasu adi walgo galantiya gabrid maside baabunaayi ada kan baabunaayi reebo yan baabay an istagawudi kasaxroodow lasku reeb fi dariigi naas dadka wadadiyo lakadambaaw laskureeb yanbaabey wadilin wafi dilin dili naas dadka hoosto lakadambaaw laskureeb wamawaarid ilmaayi wafi mawaarid ilmaayi biyo makaan oroorsho lakadambaaw laskureeb wanawiha nawi lmadkuraati madkuraati walilamida lakasacroodaw laskureeb yanbaabey baabunahyi reebow yanbaabey an itakawudi saxroodow lasku reeb ama kadambahow lasku reeb fi dariigi naasi dadka jidsho dadka jidsho ini lafadheedo meelo lakadarba lasku reeb yanbaabey wadilihim baabnahy reebo yan baabey can itakawudi saxroodo lasku reebo fi dilihim dil naas dadka hoos iyo miro dadka hergelaayan hoosaysadayan mirasaylka saxroodo lasku reebo yan baabey a dadki ka hadaayan marka damkaabarayan dhiba jeysatay wamawaarid ilmaayi baabnahy reebo yan baabey can itakawudi ka saxroodo lasku reebo fi mawaarid ilmaayi biyo makaan oroorsho maraagil orooray iyo meelilka orooray dadka ka oroorsadaayensay laka saxroodo lasku reeb yan baabey iwa naxwiha naxwi lmawaaridi mawaaridaas walilimida meelba dadka mujtamicu mujtamicunaas dadka kulmayan iyo kubuurti dhadiyo say oo kale iyo meelo say laka sacroodana sureebiyan baabay qaala allahu tacaala ilaahay may ka goolay oo sacroodo kaasay dadka hoos iyo fadheeto jidyo fadheeto meeliyo biyo kororsadaaye yani maraagi maraayen say adadah fadheeto taas kulisho maylay nagdaasehen dhibow oo dadka la dhibo taasnama in dalilah dadka la dhibon mal ogol ilahay meri qaala lahu tacaala ilaahay may ka goolay waladina haani yuduuna dhibaayan almuminiina muminiinta migilka dhibaayan wlmuminaati muminaatka bilaante dhibaayan biayri maktasab walyokasbidan eyrso ka dhibaayaan fakad aigi dabahaanga ixtamalo ladinkasoy humbaarsadeen butaanan masabidiye humbaardiya yani humbaarsadeen yani butaanan been abuurasho isman dembiya humbaarsadeen dembigaaso mubiinan bayinan adiya humbaarsadeen alila dembi cadaan ay lang muslime dhigshay oo bada samayd waa kay aayadaasan daliila dhibkiilaynadaas kolka aayad walbada langahadle wacan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoole ittaquu ku dhoorsada allaacinayni lamadii habaartamaayen kudhoorsada qaalu asaabta meren wama laacinaani han habaartamaayen may lakajeed qaala nabiyu na may kagoolay aladigi waay yatakalaa saxroodaw fi dariiq nnaas dadka jidso ka saxrooda kakhalawadaw o fi dilin dil naas dadka hoosyo kasaxroodawa ah. waa muslimo muslim ya xadiidkana wuriyey can abi hurayrata ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam qaala rasuulka may goolay ittaquu isku jara allaacinayni lamadi liicanta maayen habaar badanaayen usujar allaacinayni lamadi habaartan badanaayen wa bimacna almalcuun allaacin kiila may lari allaacinu huna bimacna almalcuun way faacil oo bimacnaa mafulhu itaqu laacinayni itaqu lmalcuunayni lamadi la habaari isku jara lamadi la habaari isku jara oo kale kadigantale wakiila may lanajeede bal huwa mitl mitl libni wataamuri oo kale ay lamraani mitl yani wa kay amraani aljaanibani lilacni yani itao dhoorsada allaacinayni alamrayni lam amar kudhoorsada amreenkaas oo aljaalibayni lilacni lacnaha jiidayan muktasoorena waan kafasiri jirni taas itao kudhoorsada allaacinayni alamrayni lam amar kudhoorsada amreenkaas oo aljaalibayni ha hajiidayan lilacni habaar hajiidayan lam aramood oo habaar hajiidayan kudhoorsada rasuulka wamala yani albaacitaani linaas caleyhu dadka kadirayan maanaa ini dadka habaaran kadirayan may wama laacinaani lamada lacnad hajiidaan may wama alamraani aljaalibayni lilacni ma ein وama laacinaani lamada licaanta maayan habaarta maayang may habaartan kajiidaan may qaala nabiy naw may kagolay aladigi wala lacnad hajiidaw may bua aladigi yatakalaa huwa darabtahaw yatakalaa huwa yani rajulku ka saxaroodayo kadarabbahaw kabanbahaw fi dariigi naasi dadka jidso kabanbahaw aw fi dilin dili naas dadka hoos yo kabanbahaw kaasu maana kaasa kan hajiidaw ee eh, habaarka hajiidaw oo dadka jidso fedheeto mishoosa fedheed sida walaan bindooshalkulman habaareen ilaahay sida weeli may sida unweele intan fedheedi meel fedheed muwaayne kada iraan kalku unweele lacnada habaarka ma hajiidi ficilkaas suubidi ma hajiineha ficilkaasa la diidahay kalku ficilkaas oo lacnadaas hajiidahay ku dhoorsadahay rasuulka hawaama yuriya wacdeedka muslima muslim iyo wuri muslim dhibaw la diidahay maanaa muslimka jidka ini fedheed isdhaafa grunti dhibaas guruntiisu dhow lahaysay geedkiisu dhow faday faraga gobodo faday kuli kagooytolun baayi hay rawa muslim muslim iya wacdiidka wariyey baab nahyi hada kan baab nahyi reebo yan baabay an lbawli bool lasku reebo wanawi nawi lbawli kaadi walilimide saaradi filmaayi lakaboolaw lakagaayida maagaas oo raakidi fidhiyaan baab nahyi reebo yan baabay an lbawli bool lasku reeb yani kaadiyo wanawi nawi lbawli kaadi walilimide filmaayi bidatiyo lakakaadiyo lasku reebo maagaas oo raakidi fidhi bmel fidhiyanakadhahaboolaw lakagosidawlasureebiyan baabay an jaabirin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam naawa rasuulka reebi ayu baala ini laboolo reebi filmaai bilakabool maagaaso araaki di fidhiyan bi oo meel fidhiyaano wartoosay oo kale isku dhaha jiran wartiya dabaaladay dhaha galeen deerto meelaka kaada gol reebiya laleyi rasuulka reebi sala allahu alayh wasalam ana rasuul allahi naawa rasuulka reebi sala allahu alayhi wasalam ayu baala ini laboolo reebi boola hadila sheegay kaaidma min baabi olaa bumalaogolsun filmaai bi dhahdiyo lakubool iyo reebi ma agaaso raakidi fidhi ay daaimi albaaqi fi makaanihi oo ndareeran mana bimeelolay fidhiyaano ndareerahan ngulgulahan lakadhah boolo rasuulka reebi eelki dhatis iyo warti dhahdiya iyo walilimide saaxadi dhahdiya i kuli wa waray warayti walilimide rawaa muslimo muslim iyo wacdiiskana weriyey baabu karaahiyati tafdili lwaalidi waalid fadilow shay kahashadiisi anbaabay bacda awlaadi awlaadi lwaalid walidow laa shay bacdkum ide fadilaw calaa bacdin kufadilaw fililati sismada fije kufadilaw tirahanimadeedian baabay baabu karaahiyati tafdil lwaalidi waalid fadilaw shay waalid fadilaw shay bacda awlaadi awlaadis bacdisho dheeraadka dhikaayo fadilaw kaashadeediyan baabay calaa bacdin bacdo kufadilaw filibati wada fije kufadilaw kiraahiyadeediyan baabay malogol awlaadi ni lijimaayo lafade ma ini ko dheeraad lakadhiko kolay walasiyo kolay la tacliimo taasa la diiday an نcman بn bashiri رadi aلlahu taعala canهuma ana abahu aba نcman نcman awshay bashire yataa huwa abki bashir hayseeday bihi musaaxiban haal la saaxibsany bihi bilنcman نcman usoo la saaxibsanyaseedi ana abahu aba نcman نcman awshay bashire yataa huwa bashirkaseedi bihi musaaxiban haal la saaxibsany bihi bilنcman نcman usoo galantahay ya rasuul الlahi laseedi sala الله عليه وسلم faqaala bashir bashir mere ini ana naxaltu si ibni unogay hada kan hob nucmaan ya gulaaman odoonkosi gulaamkaas oo kaana algulaamu li an insawnaadiyo hadi ta adikay wal insi artay kadaali sheegay kolka yani mere adikay nucmaan ya odoonkosi markaati in haato fade wreed rasuul alah faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam naxalta naxaltu yani acdaytu si laywa ini ana naxaltu acdaytu si ini unogay hada kan ewa gulaaman kurikosi odoonko gulaaman odoonko yasi kana algulaam odoonka haday li anin sugnaadi odoonka arikaysiy markaatinku aw rasuul alah faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul shemay kagoolay akula waladika akula awlaadika awlaada kulisho naxalta siiday hu yani waa kay kuliga siiday mila hada algulaami odoonkan kan oo kala siiday kulisho odon odonga siiday miskana siidiy faqaala bashiirun may kagoolay lamaya kulisho odoon masiina faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay ka golay farji nafsoy hu algulaama gulaamka nafsoy markaas gulaamka adeerika sidi ku nafsoy markaas kulaa tacdalilan samayla faday koley wala siya kumaya nafsoy ladi sidiya ku nafsadiyo hibat lwaalid ilahay waibat walid waalid hibadi kasi ko nafsada kordalisa wafi riwaayatin faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay ka afacalta falay hada licdaa teismadan oo arik adoonka si adlat afacalta hada licdaa teismadan tanga falay biwaladika awlaada biwaladika awlaadaka falay kulin kulil waladi awlaada kuliso hadda biwaladika unuga mufrada bitusiya la argahay biwaladika lakin may lere mufradun limacrifatin fayacumo ida yani waa kay mufrad hadii macrifadan ilaa ficama nagade biwaladika biawlaadika damirka kulihintana awlaadika taasan nagdaasri qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ere afcalta siday hada gulaama hada licdaa afcalta falay dheb hada ficla ficilkan kan ho ad odoonka odhoga siidi bashirsin nucmaan siin afacalta falay hada licdaa seesmadan tang ay falay biwaladika biawlaadika awlaadaka falay kulin kuli awlaadika awlaada kuliso ka falay qaala bashir meray laamaya kan lehedo odoonka kabilaaw kan leheduntis walkidi hanka lolmasiin qaala nabiy naomay kagolay taasna eh itaqu llaha ilahay koobsada aawte asin ilahay koobsada ko aduntis wala kiday marki dhalada aduntis wala kidala marki dhaladawa wala siye mana marki dalda wanogey daladi neefka usi lel umalka jarobalisaskada hadunkisalkidlileyde anbadade moda batiya kabadade awlaadin walma gaban kana mali wanogi haluwinade malki horaa sii badade kan haduntis walakiri ana dalade aliley mana iyadaha ise la diidahay rasuulka diini qaala anabiy kooshalay malfada kulis walaseda fade qaala anabiy naumay kagoolay itaqu llaha ilahay koobsada awteesin wacdilu acdaala sameeya fi awlaadikum awlaadin dhahdi acdaala ka sameeya kan hobal sidan kan midalka hobal sidan kan bilamaytna walfiya kan hadina nacgon gadan kana nacgada kan hadi tacliimtan kana tacliima soleyumana wacdiluu fi awlaadikum a cadaaladi may kumid aha walsiyofiya kumide may kumid aha tacliimtiya kumide tacliimti naftiya kumid lay midalka wal tacliime gabartan wal tacliimeyan ger walku dhiibe lay mana markan hadi yani tan hadood la tacliima tacliimte ma intaraaslan kole labin jeeda malalaw mana hadhowti may lafadey yani daat diin habato lafade mana fasir bidaati diini badato lafade daat diin so daat diin alelo diinta baratanaftiya wacdiluu cadaalo sameeya fi awlaadikum awlaadin dhahdiyo cadaalo ka sameeya farajaca abi aawkay hanagdi eri farajaca abi aawkay hanagdi faradda abi aawkay nagsaday tilka sadakata ayna hadalahay nucmaan qaala nucmaan nucmaan may kagoolay farajaca abi aawkay nagdi aawkay hanagdi faradda abi aawkay nagsaday tilka taasa nagsadi ti sadakata ah sadakadii an isiyaay oo odoonkeen isi aawkay oo nagsadiya leyhoobtaasle awlaada cadaalan sameybolen taaso cadaalad lan sameeyo lan bahanyo wlaadi wa fi riwaayatin faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may kagoolay ya bashiru bashiro halaka waladun unug gabte siwa hada nucmaan nucmaan ha ku heri ayru hada nucmaan nucmaankan kan ma eyr unug kal gabte ya bashiru alaka ad kin sugnaaday waladun awlaad kin sugnaadena siwa hada ayru hada lgulaam hada nucmaan nucmaankan eyrsa unug e gabte qaala bashir may ka golay nacam ha ulaad kale gabo qaala nabiy na may ka golay akulahum kula lawlaadi awlaado kulisho wahabtan hiboytay law lilkuli kuligu hiboytay mila hada lgulaami odoonkan oo kala siiday sikastaba odoonka odoon meeriday kib odoon sheegalantu ku saartay qaala bashir may ka golay laa maya nucmaan layka kabilaawi ma ankel walmasiinu qaala nabiy na may ka golay haye falaa tushhidnii markhaati inkuwelay markaas idan markaasoy hoobtaastaa lankunagoodhe wal side hankal walansin ana markaaso makunagda dulmi nagdaasa fa ini la ashhadu cala jawrin er dul dulmana markaaso makunagda tayade dulmuha ah? falaa tushid anta ama markaati walo ini an markaati inkuwalo idan markaasoy may wali fa ini ana la ashhadu ana an markaato makunagdaayo cala jawrin calaa dulmin wa dulmo korshay markaaso makunagdaayo dulmi nagdaasa wulaado kordhe walasiyo ko walansin wa fi riwaayatin la tushhid anta ad yani wa kay markaaton weloy ni an markaati inkuweloy calaa jawrin ulma kulshay markhaati inkaweeloy wa fi riwaayatin ashhid markhaato weel calaa hada tiismadan ad arika wals yahay markhaato nkaweel rayhi anama lankokal lankokal markhaaton weydiiso el uma qaala nabiynaho marki dameera ayasuruka kafarcakeliyey an yakunuu awlaadini haadan ilayka ada kin haadan fi lbiri baaranimada sawaan kin haadan kafarcakeliyey qaala qaala qaala bashiiru meeray balaa ha taasay farackeliyaasu qala nabiy naomay ka golay falaa idan falaa tafcal anfalloy dalika anfalloy idan markaas falaa tufalil mana falaa tufalil idan markaas inshal faliloy oobad baaranimadi kulisho baarakinamadan badaas inshal faliloy may welay onogon ooba yani kolay lahariiriyaayo onogi arag adhigo wo kanlay aawki jeeliya la kanlay lahariiriyaayo nabesmaylangaraayo maelba kanlay lalarooro arag onogi kal kolku yani sun bulsho kale lahariirsado waydiisade itimamalka hariiriyaayo meel kale nahariisudo weydiisade garaamagaadi wali nagado duurka oran galesun mana hadoodi binaame yani wareege garaamihi aruuriye bada yani dadka yani waa kay masalan habadkoola gagalde duurka oran gale reed mana markadin darbajifi meelo horonnagade kalkin yani yani kurata caynin managalo reed onogi onog ila gaboojiyo managalo reed awlaadan ma ilaha ilkudaguda ilah kurata ceen isi onog kalkun garaame aruriye kurata ceen nagade yani saaso kalkun taas may kuweli adi kuweli kalkun welolaleyded hataa kulishoos baaranimadi on fadaas yani inshal fadilo waay wa fi riwaayatin qaala nabiy meray ashid markaato weel calaa hada licdaai fiismadan tanga arikole walasi e ayri anma eerkay markaatan weel uma qaala nabiyna umay gola yasuruka kafaraagriye an yakunu awlaadini haadan ilaykadan dika bilbiri baaranimada sawaan kustimankin haadan kustimankin haadan kafaraagriye qaala nabiyna umay golay balaa ha ifarag maya qaala bashiirun bashiir may ka golay balaaha kaasay farac geliye qaala nabiy naw may ka golay falaa tufalil idan markaasin shal falilo awlaada idan markaasay falaa tufalil falaa tufalil idan markaasin shal faliloy mutafakun caleyh baabu taxriimi icdaad lmaradi bilaamay asaaysaarudowkeeda xarannimadeeda yan baabey calaa mayitin miis korshay diinin kutabaas fawga talaatati layaalin leyliyaali sade walku foge ilaa calaa zawjiha zawjka korshay diinin kutabaas maahin tuxidu hiya hataa isaaradaase arbacata ashhurin وacashrata ayaamin afar bilood itumunhamin iyo zinadi kutabaase isaaradaas a baabu tacriimi icdaad lmar'ati bilaamay zina kutabawsha icdaadka may larey yani asaaika zina kutabow mana gabartantangayni dar zine hobartishabdhimad mana dar quruxson angaadonhu mana libis fayle o quruxson oo dasin doosha hajididow angaadonhu bal darka oo siso saas oo kale umidow haadoy cadaan haadoy yani kor i hoosba cadaan islahaadeen mis madag lay adaan haadoy mis hoosay adaan haadoy ada dharkumay lafaday oo zine ngaadon mana dar zine ngaadon wal barfum barfum i walaagasoyo zoj hadaw yaw marsan taasa lafaday mana yani waa baabu taxriimi icdaadi lmar'ati bilaamayta zine kutabawshe xaarangnimadeedi embaabey calaa mayitin miid korshay zinen kutabaas fawka halaaثati ayaamin yoomyaalsade walkufooge lankudhimidi daraasis sed ber walkufooge zinen kutabaas ilaa calaa zawjiha hartishe hoobeyi maahin oo barta sheen hayne lanko qaraaba haayen le aawshe haaye mis edeershe mis walaalshe mis maclimshe taas oo kale lan yakakulaati oo kale dhimaday taas oo kale i sediber diinanku tabakol laakin sediber walka fooqe yala diidahay mana sediber walka fooqe may la diinanku tabey harto zoojila ilaa calaa zawjihatanila ilaa calaa zawjiha zoojka diinanku tabaasamaayen arbacata ashhurin wa cashrata ayaamin habarbidood itumunhamin ya diinanku tabaasartishaood tuxid oga daraas zini kutabaasay asay taaradaase arbacata ashhurin afar bilood i وacashrata ayaamin tumun hami tumun bir intaasa zinin kutabaasartishaoodi hooba tishen haynena sedber walkubadan maya hal ber lama ber sedber bes intaasa zinin kutabato وan zaynaba binti umi salamata radi allahu taala canhuma qaalat zaynaba may ka golay dakaltu gali ala umi salamata radi allahu taala canha umi salama ayaan gali zawji nabi nabo zawjidi saayki sala allahu alayه wasalam xiina waktigiyaan gali suufiya la obsaday abuha abu umi xabib umu xabiba yani awshe la abu sufyaan bin xarbin la eh awshe kalkun soo awshe wa awshe dhimidi radia allahu taala anhu saxaabi jaliile wa radiala abu sufyaan ordhaan eedan dhib badnaado jiray laakin markitama islami saxaabi jaliile radia allahu taala anhu fadacat yani bidibingan weerti fadacat hiya umu xabiba weertay bidebin dibiyan weerti fi fidebe deebka fi sufratu khaluqin yani sufratu kaluq barfum ka sugnaado sufratu kaluqin diib nawc min adiibi laya nooc oo diib kumid laya aw gayrihi ayri diibi diib eyrtay kasugnaadiyan weerti fadahanat dhaahidayhim minhu min adiibi diibkaysee ka daahiday jaariyatan gibirto mar ka dhaahidi uma masad markaas kubacd hiya umu xabiibo mariday bicaarilayha labadii daban iyo barfumka en ganyaasha marsati uma qaala umu xabiiba may ka goolay walahi akdhaarode maa li ana miin sugnaane bidibi min xaajatin xaajatun dag miin sugnaane eti ayra ani lakin anian samictu deegi rasuulalahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw iya deegi cala lmimbari mimbar korshay ka goolaw laa yaxilu limra'atin bilaa may xalaal ma eh imra'adaasoo tuuminu rumaysay bilahi ala rumaysi walyawmi alaakhir rumaysi halaalman eh an tuxida ini zina kutabta calaa mayitin miid korshay zinan kutabta halaalman eh fawga salaati layaalin layliyaal sade walkufooke ilaa calaa zawjin zooj korshay ziinan kutabtamaayin ar tuxidu asay saaradaas zooj hoobeyi arbacata ashhurin wa cishran afar bilood itumunghamin qala zaynab may kagolay uma dakaltu gali calaa zaynaba bintu jaxshian gali radi allahu taala anha xiina waktigii tuufiya loo obsaday akuha aku zaynaba zaynab walaashe loo obsaday fadadan weertay bidiibin an weertay famasa taabati min adiibi uma gaala umuxabi uma gaala zaynab mertay mahoy ama hoy wallahi kadaarad hey <clears throat> mali an min sugna aner bidibi min xaajatin dan min sugna غayra ani lakin ani ana samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala الlahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw ya dheegi cala lmimbari mimbarka korshayn halka sugunyi laa yaxilu halaalman eh limraatin bilaamay halaalman eh imraadaasoo tuminu bilahi ala rumaysay walyawm alakir rumeeya halaalman eh an tuxida hiya maradiheeda ini zino kutabto calaa mayitin liajli mayitin niib darsi zinon kutabto fooga halaatin sedwalka fooga ilaa calaa zawjin zawj maahin arbacata ashhurin tuxidu zini kutabaasay arbacata ashhurin wa cishran a zinon kutabaas sa rasuulku dheegi waayo muttafaqun caleyh lama zawj oo min azwaaji nabiy kumid a lamadaba xadiidka ku markaas nagdaayan lamada suuriyayan wa ibgoonishi xadiidka weriyaas can zaynaba bint umi salamata radi allahu taala anha qaalat hiya zaynab rabibat nabiy rasuulka rabiibadiisa ahaytay oo yani zaynaba binti abi salama umi salama binti abi salama radia allahu tacaala canha awshe abi salame faliicu nabiy nabag naasnugshay waay aadiye yani zaynabadan aadi oo umbu salama leeran rasuulka zawjadiisa ahaytay can zaynaba binti umi salama radia allahu tacaala zaynaba bint umi salama guursato fadaastil gura meelka guriya taasaana guursaday awsheba naasnug islahayna walaalshe walaalkay badhalay haddana aadiyana hoosiya rasuulka raayo sala lahu alay salam an zaynab bint umi salamata radi allahu taala canhuma qaalad may ka golay zaynab dakaltu gali cala umi xabibata umi xabiba bint abi sufyaan an gali umu xabib ramla radi allahu taala canha zawji nabi nabo zawjadiis haysi sala allahu alayhi wasalam xiina oftigian gali suufi abwaabu umu xabib umu xabiba awshe la ofsadi abu sufyaan bin xarbinga radi allahu taala anhu fadacdiya umu xabiban weerta bidiibingan weerta di fi diib diibka fishey ka sugnaaday sufrat khaluqin nooco sufrat lkhaluq dheeraw kasugnaada dhiibon o yusnacu lasuubiya bianwaacin min adiib wa diib oo niyaw noocyaale liska dardaraw dhiib e liska dardaraw dhiib haliinkom e sufratu khaluqin barfo dhiibki oo khaluq dheeraay gorowsanaantis dhiib kasugnaada fadacdan weerte bidhiibingan weerti fi fi dhiibi dhiibka fishay kasugnaaday sufratu khaluqin diibka oo sufrat lkhaluq dheeraw kasugnaaday oo nawcu min adiibi lay a aw ayri ayri sufrat lkhaluq sufrat khaliq yani kaluuq keyrkay kasugnaad fadahad yani fadahanad rurugday mariday minu min adiibi diibkiya mariday jaariyatan gibirto yaro baaliya roogta diibki maridi uma masadiya umu xabiibo masaxday bixaarilayha lamadiya dhaban iya hadana barfoonki kamasaxday waay uma galad umu xabiib maerte walahi kdhaarday maali ana min sugnaan ma li ma xaajatun li ana dang min sugnaan bidiibi diib dang min kusugnaan erti mana maali walahi maali ma maali ma xaajatun taas min taasa zaaide maaliyan min sugnaan bidi bidi min xaajatin xaajatun dang min sugnaan wa dhiba dang makulihi gayr ani lakin anian samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka goolaa dheegi cala lmimbari mimbar korshay soo kasuunyi kagoolaw laa yaxilu xalaal eh limraatin bilaamay halaalman eh imraadaasoo tuminu rumaayas bilahi ala rumeeyas walyawmi laakir rumeeyas halaalman eh an tuxida ini zina kutabta halaalman e wa min alixdaadi wahuwa ixdaad may leray tarku zinati zina kutabta wa min almar'ati liajli mawti zawji o ayri artisee dhimade mislan walaalshee garaabe dhimade dini kutabaas kolka ini dini kutabtalaalman eh calaa mayitin miid korshay dinin kutabtalaalman e fawga talaati layaali layliyaalsde wal kufooge kolkan kolay aabshe wa sad sadbersa dhimasanahay markaasa dini kutabti sadid ber dhamaade kolkan walaan hadada barfo marsadi waktigi kaya wala diib halaalinhaya deeriya lato mana ilaa calaa zawjin zoj korshay dinin kutabaasamaayin an tucidani zina kutabtalaalman eh ilaa calaa zawjin zoj korshay zina kutabaasma tucid alkitaalujiye arbacata ashurin tuxidu zini kutabaase zoj hoob ei arbacata ashurin wa casharan afar bilood itumunhamin ya zina kutabaas qaala zaynab zaynab may kagolay uma dakaltu garig calaa yani wa kay zaynaba bintu jaxsh gabarta kole zaynab bintu jaxsh lera cabdullahi binu jaxsh walaalisiyan gari radia allahu tacaala canha yani rasuulka sala allahu alay slam inaadisa dhale waana zawjadiisa haytay xiina waktigii tuufiya loobsaday akuuha walaalshay shahiidi walaalshay cabdullaahi binu jaxsha leeraay shahiiday uxudka shahiidi waktidaasan gali sadacad kalkun walaashay ayaan isgiinin kutabti lama bersad bersay marki demba sadacdan weertay bidiibingan weerti fama sadiya zaynaba ma sacday minhu nadiibiya ma sacday jirshe ma sacday isklabti uma qala zaynaba meertay ama ahoy wallahi akdaarday maali an min sugnaan diib min xaajatin xaajatun dang min hadda diib marsoy malahayn erti mana laakin tad beri walaalkay iya ziinan kutabay sadidi beri dhamaadeen saasaan marsadahayo ayr ani lakin ani ana samictu degi rasuul اlahi yaqul rasulka halka golaw sala lahu alay salam degi cala lmimbari mimbarkan korshayka golaw laa yaxilu halaalme man bina laa yajuzu limraatin bilaame halaalman eh imraadaasoo tumin rumayes bilahi ala rumayes walyawm laakir rumayes halaalman eh an tuxida ini zina kutabta halaalman eh calaa mayitin miid korshay zinan kutabta halaalman eh fawga salaadi se duwalka fooqe ilaa calaa zawjin zawj korshay zinan kutabaasmaayin tuxidu hiya maradii zini kutabaasay arbacata ashhurin wa cashran afar bilood intu mughamin yazin kutawaasoay muttafaqun caley hadiiskuna muttafaq baabu tacriimi bayci lxaadiri yani ki xaadirka haay beec shay xaarannimadiisi anbaabay lilbaadi ki baadidka koy walan beeciyaw wa talaqi rukbaani baabu taxriimi talaqi rukbaani safarayki lakulamawkooda xaarangnimadeedi anbaabay walbayci baabu taxriimi lbayci bey xaarannimadiisi anbaabay calaa bayci akiihi aki rajuli rajulka walaal shay beec korshay beecsada walkhidbati baabu tacriimi khidbati doono saxaarangnimadeedi an baabey calaa khidbatihi khidbati akiihi walashay doonastis korshe doonadaw ilaa an yaadana aku ak hatiedma o yuradu huwa akula ak laharadi maahin baabu tacriimi bayci lxaadiri lang xaadire magaalodoog wal beeciyow shay xaaragnimadiis yan baabay lilbaadi lanko baadi kakoy walan beeciyow xaaragnimadiis oo lankan baadi adal kusheeni misgid baadi kusheeni misgeeda dareerta hen qaala wahayte ani kiskiskin gadeeye iskunag isku nago anikin tartiibiya gaalnikin kagadeeye tan yeede xaarangnimadeedi enbaabey a wa talaki rukbani baabu taxriimi talaki rukbani safaray lakulumakooda xaarangnimadeedi enbaabey dadki safaray taahino misgeedi walaalyawedan jidkilon korteedo sagiisakugado meelilka dhagar saroogtasuglero beenisheeg sagiisakugado xaarangnimadeedi enbaabey walbayci baabu taxriimi lbayci be xaarangnimadiisi enbaabey calaa bayi akiihi aki rajuli rajulka walaalshay muftame beshay korshay besadaw lankan walaalka e walaalan lakaheliyey beecigi dhamaadi adina lank inti inteedas beeca kufasakoy ho ani walaan gaalkooka gaday ilaa saarangnimadii walkhidbati baabu tacriimi lkhidbati doono saxaarangnimadeedian baabay calaa khidbatihi khidbati akiihi aki rajuli rajulka walaalshay doonostis korshe walaalka muslim ee gabartowaydiisidi walsi gabarti walan ogolaadi ama gabartii suubaheliyen nikaax ma walkal dhiman adina doono saxaarangnimadeedian baabay wa ilaa an ya'dana huwa aki hadi edamo ana waydiisaday walna mali ogolaane walkasin mal yarne waydiisa ermaahin o yarudda o yuradda laharadiyo o yuradda huwa aki ba laharadiyo lahandiir makasiyaana le markaas waydiisado kort misusuubkingedamo waydiisadinoo qadaaskeeda maahin yani waa kay o yurada huwa aki laha radi maahin landid maahin markaas waydiisado korta lilay mana وan anasin radi alahu taala canhu qaala anas may kagoray naha rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasul shay reebi an yabiica xaadiran lan xaadiraynin in beeciyo libaadin lan baadi kakoo in beeci reebi waay oo yani saasu wahuwa an yaji albalada badawiyun magaaladi badaya may koy beledki lan koreer baadiya bisilcatin alakoy yuriidu baycahaa bisicri lwakti fi lxaali misgewedi misgeedin geeka sug wali roogda kagadoy lahay seed adigya nseede lanko kale badadi o magaalada nseede maylaya walaagan lamadan beris eedan socdaana fereerahti maalin kasta shilima kadarsamahaye unta deji alaabta unta dhig ani kiskis tadrij kiskisenkinkabaaciya biakla min hada sicri serkin alaabtakagadahaso kgadgabto walkugalsan ani kinbaaciya sugtaba hanaway reeb heesadan koy fanahaa can dalika rasuulka reebi may wal liana fihi may kasuguna idraaran bilkhalqi khalqada ladabiya kasugun wayaati ana macnaahu laa yakunu samraaran lahu meel kalena dalaal magnagdawnacdid kalen koy doon wain kaana yani wa kay walow may lagadari masalan ba wain kana akaahu liabihi wa naha rasuul lahi reebi sala lahu alayه wasalam an yabiica haaliron lang haalire reer magaalo inbeeci libaadin lambaadika koy walambeeci taas reebi aniki imbeeciya kiskaseer wain kana wain kana alxaadiro wain kana albaadide wain kana albaadi kano baadidka koy hadii fadaw habhaale akaahu akal xaadiri xaadirka walaalshay oo liabihi abilxaadiri wa umihi umilxaadiri leebahaado walaalshay aad i aawka leebahaado inin gada diidi rasuulka reebi wa mutafaq aleyh may walay lamada muslimiinta oo geek walaan lankunku shal gadado faday kan kalena faaiidi kusi helo faday la shal dhahgalay taasa la diiday muslimiinta ilahay bacdisho bacdo kale iska taagay dhahgalawsho la diiday mana naa rasuulllahi reebi sala allahu alayhi wasalam an yabiica haadiran lan haadirayni beeciyo libaadin lan baadi kukoin beeci wain kana albaadi baadid haabhaadi akaahu akal xaadiri xaadirka walaalshay oo liabihi abil xaadiri waumi umil xaadiri leeba aadi awka leeba haade man beeci koro lilay mutafaqun caleyh oo manaa mayba sheegin badeecada lankin geeka sug walidooka gadoy lahay adige lata geek walalka gadaw ragiis waa mal gadaayo walaa ran dareerana aniki inkiskaseye gaalna kinka gadeeya iskutab mawalo korta leyma binawta laakin hooba maalintan walidooga adsan sicrul yawmi fi lxaari hoob esan lanki baadika kooy beesada naftiya silinga saabadooman kasaw dadka suug wala roo kulisho yani ay dalaaliyaal wala walgada kulisho dadadaamaw dadka baadidka kooyo dhibaatin jeysadaayan kolkun haba ilakaafyari sugilise walaan haylagad kaneefkagafade misgeeday sugilise haylagad misgeed badan asheen labahaasan gadgadaas dimale geenimadaas soo besmal diido ankaalmaytay iyantriday dimale an gorgoriday dimale kaas meeli walalkagadaay dadki fadaayan an sheegday sijeytay dimale owalka si taas dimale mana laakin tan la diidahayme ani kiskiskinka gade kin yar yaraaye waana gaalna kin gade isugtabkeeka mal gadaayo dheraw taasu tan la diidahay mana anig maahi sicrulyom keekoidoogtinkagadadhimilasa an ibni cumar radi allahu taala canhuma gaala ibna cumar may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goolay laa tatalaqo unakulunten asilaca bedeeciyaalka silcatin silac lakajamigo laa tatalaqo unakulunten asilaca bedeeciyaalka unakulunten xataa yuhbad anti laa kahoobiya biha bisilaci bedeeciyaalkaso ila laswaaqi suuqyaalka lankusheena suuqyaalka lan kahoobiya cabdullahi bin cumar gaala gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka jamay golay laa tatalaqawna kulonteen assilaaca badeeciyaalon lakulonteen wa amticatu tijaarati ganacsiga alaabteel kharija suuq ilbeled wa may welay may lakuobsaday kan sige may kasuguna lankan tujaarinta e aalulbeledka kalaamso inika kasio manoo kediyan mise dadka kalena dhibtoodeen ay yani mutalaqiintan tasarufshoka dhibtoodeen suuki walma koedon qabateen ba suuki lasaarahay o fikiralankasee taasna dadki suuki rogonka dhibtoodeen dadki badeecada sheeninka dhibtooda dhibkaasa la diiday reed mana wala kooyan suugal kusugoy saasa layi rasuulka sala allahu alay salam laa tatalaqo nakulunten astilaaca badeeciyaalan nakulunten hataa yuhbada anti lakahoobiyo biha bistilaaci badeeciyaal kasto ilal aswaaqi suuq lagusheen lankahobiyo unakulunten ari mana may welay hoob jidka lakulakulama horta yani dadki oo jidka lanseedi rakiisa lanka sheegay dadka suuq ba anta kuroogday shalay bahanagada yalare wal dhagare rakiisa lakugade haddana dadki sugroogin sununkabatenga la saari yon yoon unta wal kusugaya yoon walban koya male lamadib dhibaanakadaas malagolre suga koyta sugnabal mutafakun aleyh adeskuna mutafak waay baynama hadii ad jidkaasan kahorseeso oo walaagi yakugadaton beec isku ansaxa lahay laakin laala hadii is ogaado lankaas walaa kugadi ragiisa kugadi ogaado sugi koya ogaad ko nafsado kor walaashi mutafakun aleyh adeskuna mutafak waay an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabaas cabdالlahi بن cabas may goray kala rasul الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasulki may goray laa tatalgo nakulunteen arukbana safaray in nakulunteen wa dadka safarayka jitaasoodaan jitan korteetan caanadi iyo walaaki kuli meelan kugadaten alilay ha walaa yabic xaadirun lang xaadir ay baacinay libadin lambadikuko an baacinay wa lanka xaadirka an baaciyo lididahay may guani kaskaskin gaday gaalkin gaday tidiya walaa yabic xaadirun xaadir ay baacinay libadin qaala daawuso daawus may ka goolay lah libni cabas sheekh shay ibn cabas may ngara ma gawluhu gawl nabiy nabo gool shay macnaa shay may haadi ma macnaa gawluhu gawl nabiy nabo gool shay macnaa shay may haadi laa yabi xaalirun lang xaalir ay baacinay libaadin baadi lang kakoy ay baacinay kagooli goolkaas macnaa shay may haadi qaala nabiyna omay kagoolay laa yakunu lahu istimraaran waay laa yakunu mahaadaw laa yakunu lxaaliru ki reer magaalkahay manhaadaw lahu lilbaadi manhaadaw istimraaran dalaal manhaadaw mana kaaso tala diidiny yani la walaa yabi xaadirun ay baacinay libadin ta rasul gali faqaala daawusun daawus oo talmiidun libni cabaase caalimkii daawus garay taabicigaha may kagoolay lahu libni cabaas cabdillahi bin cabaas may ngaray maa gawluhu an gari maa gawluhu gawl nabiy maa gawluhu gawl nabi ma macnaa gawluhu gawl nabi laba goolsheena jeedadiis may haadi laa yabi xaadirun lan xaadir ay baacinay libadin lan baadi kakoy ay baacinay kagoolay golkaas macnaashay may haadin qala qaala بن cabas iبn cabas may ka goolay laa yakun lxaadiru mahada langajeed law lilbadi man hadaw simraran dalaal man hadawa oo anikin kaskaskinkagadey gaalkinkagadey walaan kutab okantuser dalaal saas man hada langajeed saaso simraar man hadawa ey dalaalan man hadaw calaa dariigi najishi samin dheerayow dariigshe wahuwa mutawali lbayc washira ligayrihi bilujrati wa usun ijaari kureebal fade ani kaskaskinkugadey gaalkinkagadey intas kudhigaraw taas mawela waay mutafaq aleyh waan abi hurayraa radi alahu taala anhu al abu hurayr may ka goray naha rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha reebi an yabiica haalirun lang haaliraynin beeciyo libaasin lanbaadikako in beeci reebi walaa tanajesho in iskitaman dheeraytan yeri rasuulka sala lahu alayhi wasalam walaa yabiicu rajulu rajul ma beeciya alaa beeci aki aki rajul rajul walaa shay beec shay korshay ma beeciya walaa yakdub huwa rajul ma doonadaw alaa khidbati aki aki rajul rajul walaa shay doona suus korshay ma doonadaw walaa tasal maratu naag masualas alaka uktiha ukti marati maradiyade walaaliya muslimade furawsha masualas litakfa ini gadiisatoma aladigi gadiisad fi inaaiha inaai ukti uktad weelta kasugnaadi gadiisad waan abi hurairata radi allahu taala anu kaala abu hurayr may ka goray nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul shay reebi an yabiica xaadirun lang xaadira ini beeciyo reebi oo magaalada roog ini beeci libaadin lambadika koin beeci reebi dalaan magnagdaw mana ani kaskaskin gade gaalkin gade meelawa walaa tanajashu in iskataman dheeraysan yeeri rasuulka sala allahu alay salam ay wanahaa canin tanajushi lay arid walaa yatanajashu saadafa walaa tanajashu in iskataman dheeraysan yeeri rasulka in iskataman dheeraysan tanajushka maylay wa qofkan kan e walaanin gado in lahay ya yani maylaya yani beeciya walka darsade ani hangan rooge lay lanko kale sun anin hangan roog haddana wala kasii dare wede wede marki meeli yani e kaalankuwelo walaa kaalnagadan iya kubeherid an makajaro laybesoa kan kadamboy e redalibar korshe lakare suya walay e gadde adi walaang damboy jalili e kolkan walaw sadisadan weli gadloy dantis mahay walaagan gaalkuweel faday lankan lay kadhibo gaalkuweel faday falus waay lankan lay kafaluso gaal gaalkuweel an weelan areersan yeede shaygan hoob danku leta gadoy leta beesada sheeg anga og og gadaas dheh laakin hoob gadoy nkulahayn inad walba suuga jidkan surunto walba suugan dareero ang aning roog adeerto reed dadkina yani dhibaatan jesusala diide walaa tanajashu in iskatiman dheerayten waay walaa yabiic rajul rajul mabeeciya calaa bei aki aki rajul rajul walaalshay be shay korshay mabeecsada a tan niyen may bua baayac baayac dhib iyo mushtar mushtar dhib lamad walare rajul be walaalshay korshay mabeecsada markililey mana ofkana kitaabkan akalaheli kitaabkan kangani koogade mee koogade intaas intaas boqola koogade boqolki ha haye kasiya in hay kitaabki ani koogadi besiiskinshene tadbir misma eya khiyaar lahaadan kitaabkiya qaadaski hadi fadaas mis kitaabki meelibakiyaal helis dhama haysate marki sudan dhama haysaten lankokada sun oo walal gorgoryaay oo adibu moodi kitaabkan lankgadahay ani kogazeey boqol makerna ha boqol i tomon ani kasiye kufasakay kofokinkoy fasakdi dhe kitaabka ani boqol i tomon kasiye kan kolku may mushtar mushtar dhibo kan hor kitaabka shiraysaday gadoy lahay adin yani hadana yani lankiadibinshaysa lanki kolkan hooba koy maykale ana kitaabka kay unagada erantibesada gaadoy kitaabka si e mashala lemikogadana maya besu kubahya kamba ogi ogda mustar mustar dhib nwelanga rasul golaalka muskumkesaasan wel haye baayac baayac dhibon kadalika le lankaa kitaabkan laheliidi kitaab jarayl mitalka melsoda yani wa masalan taaso lanka may kalaheliiday kitaabka o baayac tukaanka roog kitaabka kalaheliidi yani waa kay mee koo gade boqola koo gade failataamahaysate meesadi lay koo sugaay lanko kale dukaanka baaliska deganaaysun kitaab gadaayosun mayliya ooba kutaabta kinwere koyb admay fadaas kitaab laaytaha kan mee kaleli boqola kalelile ha sagaalunko el eh, kan oo kale anikasiya kufa kufasaqoy kaasya nijaasada sheen bes dankilainteeday kufasakde kan kugaade sun baayac baayac dhib umana baayac baayac dhib i mushtar mushtar dhib lamadaba walaa yabiicu rajul ala bayakile dhagala walaa yabiic rajul rajul mabeeciya badeecadi kalena horlan misaalsoe ornwede mana kitaab kubaton horlan wediyen walaa yakdub rajul rajul yani waa kay masalan ma doonoda calaa khidbati akiihi aki rajuli rajul walaalshay doonistis korshe ma doonada oo walaalka muslim weli maylabiraay akiika fi lislaami walaalkas en dhibaasanileymana yeedi nafti qalbi nugela kajar walaalka galbnawel markasta dintaabr walaalkaan dilo walaalkasamadaas walaalkaa dil kolka walaalka may ofkuma may waydiisade gabra waydiisade gabarti walan ogolaadi mise iyo gabarti kofki baheliye nikaax ma walkalma dhiman oo weli ma nikaaxsan argahaysa ama horta galantiskalmaya anig waydiisade adeer an welolilay mana dhibanagdaas may welay kofkaasoy yani lanka kala gadaalka koya yani laku doonado dhii korta lakuwaydiis la rahadan kolkun kolkun ontuka jari lankan adhaha galay yani gobolki dhiba kakooya welangalilay mana ama hadii walba helisendin lam hortisen roorahayo yani lam weydiisadahayo yani saasa ertaa gibray nikaaxa fadela lankas wal hada yani waaki raho walban din taas nasiibka markaas laakin yani igoo heliis dhiyay mis weelidki bilan seeday dad ogolaaday miseedi naftiya dad ogolaatay markaas kubacdi kudaba seedaw taasu tala diidahay mama maay wal gorgorton elay hoobeyin bimilataas walaa tasal mar'atu bilaa mayki yani masuaalas ay suaalnay hadda nafyigan jumlada may ka socod walaa yabiic rajul rajul ma beeciyaw calaa bayci akiihi nafyu waakin nafyigaas may lare nafyo bimacnaa nahyi aw ay beecine kadhikanto walaa yaqdub rajul rajul ma doonoda ma weydiisadaw calaa khidbati akii aki rajul rajul walaalshay doonasis warshay ma doonodaw ay doonane kadhikanto nafyu bimacnaa nahyi awa walaa tas'al lmar'atu naag ma warsadaas ay warsaneeya kadhikanto salaada uktiha walaaliya korowshe naagdan lalagabo tan bahoob adiba gabtan mis yani mis roogan ayar ayarnelilay tan fur mana mis ma e iguursato fadaasa ha tan adgabto fur oo kal yana nagabaslay mana lama bayweelnelilay walaa tasal lmaratu bilaamay dalaaga uktiha walaaliya muslimada e furowshe ay suaalnay waay taas fur ani guursadaas ma e ani gabaase tan fur ayar neelilay mana wala taasan garaas lima litakfa ini gadisato darteed litakfa hiya maradiyeede ini gadisato darteed ma aladiga gadisat fi inaaya inaay ukti uktada weelsha kasugnaada uktadaas weelsha wali kasugnaaday bila lasiyaay ngure dhare lasiyaay ooishidi walaagidon kadarsati ofadaas ay weellelilay mana dhibanagdaase yani nafyi o waan bimacnanay wafi riwaayatin gaala abu hurayra may ka golay naha rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shereebi an italaqi lakulumo safaray lalakulum yareebi oo jidkalan kortasilay wayabtaac almuhaajiru si hadi lafdag layla bedele oo dhay albaadi mahasilay xaamirkailay muhaajirkaweeli acraabigina baadigi bu waan yabtaaca wanahana rasuul lahi reebi sala lahu alay salam an yabtaaca almuhaajiru lang muhaajira ini shireeyo reebi an yabtaaca almuhaajiru an yabtaaca hada taada ta laba jiray yani be shiraysado ahay misma ismid lay waan yabtaaca almuhaajiru lang muhaajira ini shiraysado lilacraabi lambadika ko shiraysada reebi rasuulka si o dhayla lambade langmaone xaadire mangadaw tilnayla waan tashtarida almar'atu naag ini shardiisadoona reebi naa rasuulullahi reebi sala allahu alayh wasalam can an tashtarida almar'atu bilaamay ini shardiisatiyo reebi dalaaqa uktiya ukti lmar'ati maradiyeede walaaliye furusha shardiisad bishardi tanfur hadii anigabto falasara reebi taasoy wa an yastaama rajulu wanaa rasuulullahi reebi sala allahu alay slam antis bilangaas can an yastaama arajulu rajul ini gorgorsado calaa sawmi aki aki rajuli rajul walaashay gorgorson shay korshay gorgorsado gorgorsonka may laylanjeeda beecsado laylanjeed taasna reebi lay wanaha nabiy nabaga reebi can najishi semen dheerayow ya reebi shay as gado in lahayn beeso ka daraaso ka daraaso ka daraaso hadhowtina kubahaaso reebi taas semen dheerayow lankaasay kakadi latama gado ma lihiidi wa can tasriyati wanaha nabiy nabaga reebi sala allahu alay wasalam an itasriyati geehin iyo reebi oo neefkan suug marki lahangwed yani wa kay lahangmaalane reed naasihagwiinadayo suug hooblishe neefkan fola wanlea mayleraw halkaas oo halka siroo leyi mana geehin waay walaakin wan lahay noobidilijeeyon onogo ininga daayaan walang taaso ina reebi rasuulka ini taas we wanaha nabiy nabo reebi an tasriyati geehin iyo reebi mutafakun caleyh geehinta heelan kasuurta waas heelka naftis biyo kajalan naftis kasuurta waas yani badanya geehinka noocyaalshe hijraedin wikalesa mutafakun aleyh xadiskana mutafak wa waan ibni cumar radi alahu taala canhuma ana rasuul alahi sala lahu alay salam qala rasulka may kagol i layla nag nagaha laa yabic baclukum bacligin ay baacinay alaa bay baclin baclo beeshay korshe ay baacinay walaa yakdub axadukum hooday nafyi mahayna bimacna nahyu ato nahyigi bu walaa yakdub axadukum axadkin ay doonanay alaa khidbati akiya kil axadi axadkaasoy walaalshay doonasis korshe doonanay ilaa an ya'dana alahu aki hadii edamo dhaw lil axadi axadkin edimo in waydiiso ermaayin mutafaq aleyh adisna mutafaq hada lafd muslim وan cukbat bni camir radi alahu taala an ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasulka may ka gole almumin lanka muminka akulmumini muminka kal walaalshay wa falaa yaxilu lilmumini lang mumin halaalmang eh an yabtaaca ini shiraysado calaa bay aki aki lmumini mumin walaalshay beshay korshay shiraysado halaalmang eh walaa yakbuba wa an laa yakbuba falaa yaxilu lilmumini halaalmang eh an yakbuba ini doonod halaalmang eh alaa khidbati aki aki lmumini muminkaas walaalshay doonasis korshay doonadon halaalmang eh xataa yadar ako akaaso inti kutabaaw madoonada kor hawa muslim muslim iya waxdidka na weriyey baa nahyi